بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها وكان عددهم أكثر من ألف وأربعمائة من جملتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي waxaynu ku dhex jirnay qaybtii saxaabada ridwaan ullaahi calayhim oo musanifka uga hadlayey ee fadliga ay leeyihiin iyo waxaa laga doonayo dadkii saxaabada ka dambeeyey in ay saxaabada ridwaan ullaahi calayhim yacni kula dhaqmaan oo duca iyo ikraam iyo wax walba ah ayaanu ku dhex jirnay waxaan soo aragnay oo axaadiistii saxiixa ahayd sida bukhaari iyo muslim ba aan ku soo aragnay iyada oo nabiyullaahi moxamed uu u diidayo leeyahay laa tasubuu axada min asxaabi ha caayiina axad saxaabadii ka mid ah ridwaan ullaahi calayhim asxaabtaydii ka mid ah marka axaadiistaas ayaanu ku soo jirnay khaasatan ansaarta markuu ka hadlayey yacnii inuu iimaankaba calaamadiisa uu ka dhigay lagu garto qofka inuu mu'min yahay xubbul ansaar ansaartii nebiga calayhi salaatu wasalaam u gargaartay oo asxaabtiisii ka mid ahayd jacaylkooda la jeclaado inuu yahay calaamat nifaaqna buqdu lansaar inuu yahay soo aragnay marka axaadiistaasaan weli ku dhex jirnaa wa fii saxiixi muslimin imaamu muslim kitaabkiisa saxiixa dhexdii dhexdiisa waxaa ku sugnaa can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhu jaabir bni cabdillaahina uu wariyey qaala jaabir wuxuu yidhi akhbaratnii ummu mubashirin gabadhaa saxaabiyadda ummu mubashir la yidhaahdo ayaa ii warantay annahaa samicat الnabiya salى اllahu calayh waali wasalam inay maqashay nebiga calayhi salaatu wasalaam yaquulu isagoo odhanayo weliba markuu hadalka dhahayay cinda xabsa yacni xabsa binti cumar oo sawjadiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaskiisii ahayd isagoo nebigu la joogo ayaan waxaa maqlay isagoo odhanayo laa yadkhulu الnaara in shaa allahu min asxaabi الshajarati axadu aladiina baayacuu taxtaha laa yadkhulu naara naarta geli maayo in shaa allaahu alla haddii uu doono min asxaabi shajarati geeddii dadkeedii beecada nebiga la galay weeye axadun mid ka mid ihi naar geli maayo in shaa allah kuwa asxaabu shajara waa kuwe aladiina baayacuu taxtahaa aladiina saxaabadii baayacuu nebiga la beectamay oo cahdiga la galay taxtahaa ay taxta shajara geedda hoosteedana kula ballamay kuwaas axad ka mid ihi naar ma gelaya insha allahu tacaala wa kaana cadaduhum saxaabadaa nebiga taxta shajara geedda hoosteeda yacni beecada iyo cahdiga iyo ballanka kula galay cadadoodu wuxuu ahaa akara min alfin waarbaca miatin kun iyo afar boqol wax ka badan ayay ahaayeen min jumlatihim waxaa ka mid ahaa saxaabadaas waxaa ka mid ahaa abu bakrin kun iyo afartaa boqol iyo ziyaadadaasi abu bakar baa ka mid ahaa wa cumaru umar cumar bnu baa ka mid ahaa wa cumaanu cumaan ibnu cafaan baa ka mid ahaa wa caliyun caliy bn abi aalib afartii khulafaa raashidiinka ahayd ayaa ka mid ahaa dadka beecada nebiga la galay calayhi salaatu wasalaam laakiin markii beecada la gelayey oo nebiga heshiiska lala gelayey cumaan ibni cafaan ma uusan joogine mako ku maqnaa bal in beecada iyo cahdiga nebiga lala galaahi waxa keenay waxay ahayd markii nebiga la soo gaarsiiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi in cumaan oo erga ahaan oo ugu diray quraysh quraysh ay dishay warkaa markuu soo gaaray bay beecadaasi galeen iyo cahdigaa la galeen waxaa la yidhaahdaa ay kutubta siyarka qoraysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu beecada qof walbaba mid mid ula gelayay markii la soo gaaray cumaan ibni cafaan nabigeenna gacantiisa ayuu beeco kula galoo yidhi beecadaana waa cahdigii cumaan ibni cafaan anigaa la galay buu yidhi ma uusan joogin laakiin nebiga beecada u qaaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka arrintaas dadkaa saxaabadaahi oo allah subxaanahu wa tacaala uu ikraamay oo shahaadada siiyey janno inay gelayaan ala kugu sheegay iimaankeennu wuxuu ku xidhan yahay in dadkaas yacni maaragtay agteenna ay dad qadar leh ay ku noqdaan sidaasaa nala ka raba sidaasaa nala ka doonaya bal nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiid imaam tirmidi imaam axmed aimadaas ay soo saareen xadiid cabdillaahi bni muqafal wuxuu nabigeenna yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo dadka asxaabta nabiga ku tirtirsiinayo allah allah fii asxaabii buu yidhi laa tattakhiduuhum qaradan bacdii faman axabahum fabixubbi axabahum waman abqadahum fabibugdi abqadahum saxaabadeydii ilaahay uga baqo iska ilaaliya ka digtoonaada inaad wax tiraahdaan laa tattakhiduuhum qaradan bacdii aniga markaan tago oon adduunka ka tagaahi dabadeed yacnii qarad aad maaragtay hadaf ah ha ka dhiganina qaradka waxaa la yidhaahdaa waxa lagu shiish barto oo maaragta dadku ay ku shiishtaan shiishka ku bartaan ayaa qaradka la yidhaahdaa marka qola aad iska gangantaan oo waxaad rabtaan ku sheegtaan ha ka dhiganina weeye oad wax ka sheegtaan saxaabadii ha ka yeelanina markaasuu yidhi faman axabbahum ciddii qofkii jeclaado saxaabadii fa bixubbi axabbahum jacaylka aniga uu jecel yahay sababtii ayuu ku jeclaanayaa saxaabada nabiga ma jeceshahay calayhi salaatu wasalaam haa waa inaad saxaabadiisa jeclaataa yacni taas uu weeyaan waman abqadahum qofkii nacana fa bibuqdi abqadahum mar haddaa saxaabada nacdo macnaheeda nebiyulaahi moxamed aad necab tahay weeye salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka nabigaan jeclahay saxaabadiisana waa nacbahay isma qabato lama isqaban karaahi ma aha mar haddaa rasuulka jeceshahay calayhi salaatu wasalaam waa in asxaabtiisana aad jeclaataa ridwaanullaahi calayhim dadka marka saxaabada wax ka sheego dadka wax ka sheegaahi markay culammada waad ogtihiin kutubta caqaa'idka ahlu sunnaha caqaa'idka maa min kutub oo kutub alcaqiida ka mid ah ee dadka culummadeennii hore qadiiman waxadiian ay qoraan saxaabada waa lagu daraa yacni muctaqadka ayuu ka mid yahay ikraamkooda iyo qiimayntooda la qiimeeyo muctaqadkii ahlu ayuu ka mid yahay in la jeclaado weeye abu cumaan asaabuuni sheekha la yidhaahdo oo iskale kitaabka la yidhaahdo caqiidat salafi wa asxaabu alxadiid kitaabkaasi wuxuu leeyahay markuu ka warramayo saxaabada ridwaan calayhim wuxuu leeyahay faman axabbahum qofkii jeclaado wa tawallaahum weli ka dhigtaahi wa dacaa lahum ayaga u duceeyo wa racaa xaqahum xaqooda ilaaliyo wa carafa fadlahum fadliga ay leeyihiinna gartaa darajada ay leeyihiin garto faaza min alfaa'isiin axadkaas wuxuu noqonayaa dadka guulaystay oo liibaanay oo fawska helay mid ka mida buu noqonaya cagsigooda waxa weeye waman abqadahum qofka nacaa oo saxaabada u caroodo saxaabada qofka u caroodo wasabahum caayo oo saxaabadii caayo wanasabahum u tiiriyo oo u nisbeeyo ilaa maa tansibuhum alrawaafidu waalkhawaarij waxa ay raafidada shiicada ahoo imaamiyal itna cashariya la yidhaahdo iyo khawaarijta ay u nisbeeyaanna u nisbeeyo oo sidaa ku sheegaahi wuxuu leeyahay lacanahum ullahu khawaarijta iyo raafidadaba ilaahay naxariistiisa ka fogeeyo ha lacnadee qofka sidaa saxaabada ku sameeyahay faqad halaka min alhaalikiin dadkii halaagsamay ayuu mid la halaagsamay noqonayaa weeyaan waa halaag mar haddaa saxaabada wax ka sheegtay ridwaan ullaahi calayhim marka waxaa la rabaa saxaabada siduu ilaahay u qiimeeyey rasuulka u qiimeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dadka ahlu sunnaha muslimiintana inay u qiimeeyaan baa la rabaa wey shiikhu wuxuu leeyaha raximah اllahu wayactaqidu ahlu sunnati waxay ictiqaadinayaan dadka ahlu sunnaha ah ana khayra hadihi اlumma ummaddan oo ummatu muxamed ah kan ugu khayrka badani bacda nebiyihaa nebigeeda kadib ilaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wa khayru khalqi illaah wixii nabiga ka soo haray saxaabadii nebiga axadka ugu khayrka badan ciddii nebiga ka soo hartay axadka ugu khayrka badani abuu bakrin abuu bakar weeye abuu bakarkii asidiiqi laqabkaa lahaa abuu sidiiq la yidhaahdo yacani runbadanaha ahaa oo nabigeenna rumeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh axad ka khayr badan bacda rasuuli اllaahi sal اllah alيh wasalam ummatu muxamed kuma jiro abu bakr radi allahu canhu abuu bakr baa ugu khayr badnaa uma cumar faaruuqu abuu xagga khayrka waxaa ku xigo cumar alfaaruuq cumar bn khaaab radi allahu canhu ayaa ku xigo weeyaan wahaadaa in abuu iyo cumar ay ummatu muxamed u khayr badan yihiin weliba abuu bakar oo horeeyo cumarna ku xigaahi wa ijmaacun waa mid ay ku kulmeen ijmaac weeye kulan weeye oo min asaxaabati asxaabtii nebiga ay ku kulmeen dhammaantood ayan isku khilaafin wataabiciina dadkii ka dambeeyey oo ayaga raacayna ay ku kulmeen oo yan isku khilaafin lam yakhtalif isma khilaafin fiihi arrinka ijmaacaasi axadun minhum mid saxaabadii iyo taabiciintii ka mid ihi laba isku khilaaftahi ma jirto weeyaan abuu bakrin uu khayr badan yahay waa ijmaac cumarna inuu ku xigo xagga khayrka cumar bn khaaab inuu ku xigaahy waa ijmaac wey saxaabadii baa ku ijmaacday oo ku kulantay iskuma ayan khilaafin taabiciintiina way ku kulmeen iskuma ayan khilaafin weya ijmaacii buu noo soo guurinay saxaabada laftoodii inay hadalkaasi qabeen waqad tawaatara anaqlu can amiiri اlmu'miniina caliy bni abi aalibin radia allahu canhu waqad tawaatara waxaa aad u tiro annaqlu soo guurintii soo raridii la soo raro can amiiri اlmu'miniina mu'miniinta amiirkoodii xaggiisa laga soo raro amiirkaasi mu'miniintu ay lahaayeen kee weeye caliy bni abi aalibin cali bni abi aalibin radia allaahu canhu allah ka raadi noqdee xaggiisa waxaa laga soo guuriyey oo weliba mutawaatir ahoo yacni si aad u tiro badan looga soo naqliyo looga soo guuriyey hadalkan inuu yidhi muxuu ah hadalkuu yidhi ana khayra haadihi اlummati bacda nabiyiha abu bakrin uma cumaru ana khayra haadihi اlumma ummaddan oo ummatu muxamed ah kuwa kan ugu khayrka badan bacda nabiyiha nebigeeda kadib abu bakrin weeyaan abu sidiiq radi allahu canhu uma waxaa ku xigo cumaru cumar bn khaaab cumar alfaaruuq ayaa ku xigo cali bn abi aalib baa hadalkaasi si mutawaatira looga soo guuriyey oo saxaabo badan iyo maarata ummad badan ay ka soo guuriyeen weeyaan wayualliu ahlu sunnati bicuhmaana bni cafaan wayurabbicuuna bicaliyi bni abi aalibin radia allahu canhuma wayualliu ahlu sunnati ahlu sunnihii waxay saddex uga dhigaan labaanu soo sheegna soo maaha waxay saddex uga dhigaan oo xagga fadliga ku xigaaye bicuhmaana bni cafaan cumaan ibnu cafaana ku xigo wa yurabbicuuna waxay ku afareeyaan oo afar uga dhigaan xagga fadliga iyo khayriyada bicaliyi bni abi aalibin cali bni abi aalib radia allaahu canhuma labadoodaba cumaan iyo cali allah ka raadi noqda eh asagay afar uga dhigaan marka labada hore mutawaatir waay abubakari cumar wax khilaafoo ka taagan ma jiro waa ijmaac inuu abuubakarna khayr badan yahay cumarna ku xigo labadooda inay khayr badan yihiin waxaa soo haray labada kaleeto cumaan iyo iyo iyo cali baa soo haray labadaas ahlu sunnuhu way isku khilaafaan sidaa darteed bu musanifkuna gooni nooga dhigay maxay isku khilaafaan yacni waxay leeyihiin qolo waxay leeyihiin waxaa fadli badan oo la hormariya cumaan ibna cafaan sida hadda uu noo u u hormariyey calina waa midka afraado waa ku xigaabay leeyihiin qolo kale waxay leeyihiin oo ahlu sunnaha ka midihi maye cumaan waxaa ka fadli badan cali bn abi aalib baa ka fadli badan oo qofka saddexaad waa cumaan ibnu cafaan bay leeyihiin qofka saddexaad waa cali bn abi aalib weeyaan bay odhanayaan cumaanna waa midka afraad bay leeyihiin waa qolo labaad oo ikhtilaafkooda ka mid ah weeyaan qolo qolo saddexaad way ka tawaqufaan annagoo mid khayr badan ma garanayna bay waa ka istaagaan way ka joogsadaan macali baa horeeya mise cumaan baa horeeya ma garan karna bay leeyihiin laakiin labadoodaba khayriya iyo fadli bay u qiraan weeyaan hadalkaas waxaa soo guuriyo shaekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa caqiida wasitiya ayuu ku soo naqliyaa wuxuu leeyahay maa ana maca ana bacda ahli sunnati kaanuu qad ikhtalafuu fii cuhmaana wacaliyi radia allahu canhuma iyada oo markuu abubakar iyo cumar ka soo hadlay dabadeedba wuxuu leeyahay dadka ahlu sunnaha qaar ka midihii waxay isku khilaafeen cumaan iyo cali keebaa khayr badan goormay isku khilaafeen bacda itifaaqihim calaa taqdiimi abi bakrin wa cumar markay isku waafaqeen abubakar iyo cumar inay labadooda ka horeeyaan markay isku waafaqeen dabadeed bay waxay isku khilaafeen ahlu sunnaha qaar ka midihii ayuhuma afdal labadooda cumaan iyo cali keebaa fadli badan bay isku khilaafeen markaasuu wuxuu yidhi faqadama qowmun cumaana dad waxay hormariyeen ahl sunnaha ka mid ah cumaana khayr badan bay yidhahdeen cali ka fadli badan waqadama qowmun caliya qolo kalena waxay hormariyeen cali bn abi aalib oo leeyihiin cali baa ka khayr badan oo ka fadli badan cumaan ibna cafaan wa qowmun tawaqafuu qolona way ka istaageen saddexdaa qolo ayay u kala baxeen dadkii ahlu sunnaha masaladaas marka waa xagga tafdiilka wey yaa fadli badan weeye ma ahane ma aha xagga khilaafada khilaafada yacni khaliifnimada iyo madaxtinimadii say u kala horreeyeen waa la yaqaanaa waxaa u horreeyey abubakar sidiiq abubakar waad ogtihiin laba sano keliya waaye laba sano keliya ayuu amiir اlmuminiin ahaa bacda mowti الnabiy salى اllahu alيyh ali wasalam nabigeenna gadaashii laba sano ayuu amiir اlmuminiin ahaa cumarna cumaraa ku xigsaday oo abubakar oo muslimiinta u cayinay cumarna wuxuu hayay toban sano toban sano buu hayay cumaan ibnu cafaan baa ku xigay markii cumar dadkii ahlu shuuraaga ahaa cumaanay soo saareen calina ayan soo saarin cumaan baa amiirmuminiinkii saddexaad laga dhigay cumaanna wuxuu hayay labiiyo toban sano ayuu amiirmuminiin ahaa markaa ka bacdi baa cali bna abi aalib haddana la doortay oo khilaafadii loo doortay calina lix sano ayuu ahaa sida maalan xadiidka imaam tirmidi iyo abu daawuud imaamu axmed ay warinayaan xadiiu safiina mawla rasuuli اllaahi sal اlla alay wasalam yani safiina saxaabiga oo nebiga mawlihiisii ahaa uuna ka warinaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiga markuu khilaafa raashida ka hadlayay soddon sano ku sheegay wuxuu yidhi alkhilaafatu bacdii alaaثuuna sana aniga khilaafada gadaashayda ihi waa soddon sano hadda intaan tirinay meeqo wey waa soddon sano wey laba sano abubakara iyo toban cumara labiyo toban soo maaha labiyo toban cumaana ku dar afar iyo labaatan wey lixda cali ku dar waa soddonkaa sano wey khilaafa raashida soddonkaa sano ayay ahayd marka xagga khilaafada inay sidaa u kala horeeyeen ayaa la diidayaa oo qofka tafdiilkan hadda ee la kala fadilo cali baa khayr badan ama cumaan baa khayr badan qofna laguma tabdiiciyo qofna laguma bidceeyo lagumana radiyo laguma tacniyo waxba loogama sheego ahlu dalaal waa lama yidhaahdo laakiin qofka khilaafada siday u kala horeeyeen ka hadlaahi kaas baa la tabdiiciya siday u kala horeeyeen yacni khilaafada markaa ka hadasho markaasaa qofkaa dalaal lagu xukminayaa sida shaykhulislaam ibnu taymiyaba kitaabkiita caqiida waasitiyaha uu ku leeyahay wuxuu odhanaya hadal aad u qiimo badan wuxuu leeyahay wain kaanat hadihi اlmasأala laysat min alusuuli alatii yudallalu اlmukhaalifu fiiha cinda jumhuuri ahli sunna masaladan xagga tafdiilka ah haba ahaato midaan qofka lagu gaalay lagu baadiyeynin oo hebel waa baadiyeysan yahay aan la oranin haddii cali baa fadli badan la yihahda ama cumaana fadli badan la yidhaahdaa ouna qofku baadi ku gelaynin dadka ahlu sunnaha ah haddii laisku khilaafo sida hadda khilaafka aan soo guurinaynay oo kale qoladaas ahlu la ohan maayo labadaba kulluhum cala alxaq weeyaan laakiin allatii yudallalu fiiha qofka mukhaalifka midda lagu baadiyeeyo oo dalaalka loogu xukumaayo waa mas'alatu alkhilaafa khaliifnimada mas'aladeeda ayaa lagu lagu tadliiliyaa oo lagu maarata qofka lagu bidca xukmiyaa iyo dalaal loogu xukmiyaa wuxuu leeyahay wadalika liannahum arrintaas waxa weeyaan ayagu dadka ahlu sunnaha ihi yu'minuuna waxay rumaysan yihiin ana alkhaliifata bacda rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wali wasalam abu bakrin uma cumaru uma cumaanu uma caliyun waxay rumaysan yihiin darajaadka sidaas inay yihiin abubakar u horeeyo cumar uu ku xigo cumaan uu ku xigo calina u dambeeyo afartoodii arintaas ayay aaminsan yihiin ahlu sunnahu buy waman tacana fii khilaafati axadin min haaulaai afarta aan soo sheegnay khilaafadooda khaliifnimadooda ee madaxda ay muslimiinta u noqdeen qofkii qofkii duraahi ee wax ka sheego fa huwa adalu min ximaari ahlihi buu leeyahay yacni qofkaa wuxuu ka dhumid badan yahay dameerka ciddiisa cidda dameerka ay leedahay isagaa ka baadinimo badan yacni dameerka waxaa la waa baliid waa damiina la yihahda xayawaanka midka ugu damiinsan waayaa la yidhahda dameeraha marka isagaa ka baadinimo badan oo ka dhumid badan kaasoo kale buu leeyahay macnaha waxa weeyaan raafidada ku radinaya qoladaa raafidada hadda aan sheegaynay ayaa waxayba leeyihiinoy qabaan abubakar iyo cumar iyo cumaan xoog bay bahasha ku qaateen bahashaan cali baa iska lahaa bay aaminsan yihiin waa laga xooga marka cali khilaafadooda maba jirta ilay mana ictiraafsana bal way kufrisiiyaanba cali abubakar iyo cumar iyo cumaan ayay kufrisiiyaan raafidadaasi weeyaan marka waad aragteen hadda dadka waxyaalaha bahalkan internetka isticmaalo oo whatsappka la yidhaahda iyo dadku isugu dirdiraan waad ogtihiin waxayba u laqinayaan shiicada raafidada hadda joogto dadkay leeyihiin ahlu sunnadan ka soo islaaminay oo shiico ka dhignay abubakar iyo cumar iyo caaisha iyo cumaan inay ahlunaar yihiin ayay dadka u qiraayaan shahaadateynka ugu darayaan yani dadkaas maan isku diinnahay marka isku diin maahin shiicada raafidada imaamiyada ifna cashariyada waxa weeye sidaan hore usoo sheegnay imaam maalik aimo fara badanna darsigeenna xalay ku jirtay way gaalaysiiyaan aayaddii oo suurat lfatxi aakhirkeedana ayaana lagu gaalaysiiyaa weeyaan marka sidaa darteed abu saxaabada ridwaanullaahi calayhim ciddii wax ka sheegto waxa weeye ama khilaafadooda naqdisaahi waxa weeyaan oo abubakr iyo cumar iyo cumaan adalu min imaarihi min ximaari ahlihi sida uu sheikhulislaam ibnu taymiya leeyaha xaqiiqa ah weeyaan almuctaqad axiixu fii ahli beyt اnabiyi sal اllahu alayh ali wasalam halkan wuxuu nooga warramayaa musanifka markii saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo baxay fadligooda ikraamka iyo qiimaha ay leeyihiin haddana maxay ahlu sunnuhu ka ictiqaadsan yihiin ahlu beyt اnabiyi sal اllahu calayh wasalam nebiga ahalkiisa ahlu beytka dadka la yidhaahdaa maxay ka aaminsan yihiin muctaqadkoodu waa sidee iyo meeshaan nooga warramaya ahlu beyt yay yihiin waa ka hadli doonnaa haddii alla yidhaahdo waa arki doonnaa wuxuu leeyahay musanifka raximah اllah wmin caqaa'idi ahli الsunnati wاljamaaca maxabaة ahli beyt الnabiyi salى اllahu عalayh walih wasalam wmacrifaة fadlihim washarafihim camala biwasiyaة الnabiyi salى اllahu عalayh walih wasalam yowma hadiiri khumin xayu xamid allaha waanaa calayhi wawacda wadakar min caqaa'idi ahli sunna waxaa ka mida ahlusunna waljamaaca caqiidadooda ay ictiqaadsan yihiin waxaa ka mid ihi maxabatu ahli beyti اnabiyi sala اllahu calay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ahalkiisii ahlu beytka la yidhaahdo jacaylkooda la jeclaado waa in la jeclaadaa ahlu beytka nebiga inaan jeclaano weeye wa macrifatu fadlihim fadliga ilaahay uu siiyey aqoon yani aqoonsiga aan aqoonsanno ayaa ka mid ah ictiqaadkaasi weeyaan wa sharafihim sharafta ay alle agtiisa ku leeyihiin inaan garanno annaga oo camalan ku camal falayno biwasiyati nabiyi sala allahu calayh ali wasalam nabigeenna dardaarankiisii annagoo ku camalfalayno salawaatu ullaahi wasalaamu calayh goormuu dardaarmay yowma hadiiri khummin meesha khummin la yidhaahdo biyihii ku yiilay maalinteedii uu khudbada nebiga ka jeediyey yacni khadiirka waa waa meel ay biyo ku kulmaan khumintana waa ismu makaan wey marka khadiiru khumin waa laisku qabtaa waa ismu mawdaca la yidhaahdaa makaankaasna wuxuu ku yaallaa waa bayna maka waalmadiina maka iyo madiine dhexdooda meel ku taalla ayuu nebigu khudbo ugu akhriyey saxaabadiisii ridwaan ullaahi calayhim weliba waxaa la yidhaahdaa yacni iyada iyo meesha yani qadiiru khumin la yidhaahdo iyo meesha juxfa la yidhaahdo oo yani maaragtay eh, miiqaadka ah laba mayl baa udhexaysa la yidhahda laba mayl keliya ayaa udhexeeya weya halkaas ayuu nebiga khudbo ugu akhriyey marka xayu meeshii xamid allaha alla uu yani ku xamdiyey uu ku mahdiyey allah wa anaa calayhi alla uu ammaanay wa wacada dadkii uu wacdiyey wadakara ou dadkii waaniyey oo xusuusiye khayrkii iyo wanaagga uma qaala markuu intaas wacdigaa iyo ou gutay oo alxamdu iyo wahanaa ou la yimid oo dadkii wacdiyey iyo tadkiirka la yimid dabadeed yuqaala nebigu wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib inta aan soo sheegayo mahadinta allah iyo ammaantiisii wacdigaas kadib alaa yani dabow way tanabahu way baraarugo way ayuha annaasu dadow alaa ayuha annaas dadow baraaruga oo waxaa ku baraarugtaan oo hadalkaan idiin sheegi doono innamaa ana basharun anigu bani aadam baan ahay bashar oo idinkoo kale ayaan ahay bani aadam baan ahay malagna maahi jinnina maahi bani aadam baan ahay yuushiku waaad waxaa yacni dhow buu yidhi an ya'tiya inuu yimaado rasuulu rabbii rabbigayga rasuulkiisii uu soo diray inuu yimaadoba ii dhow oo fa ujiibu aan ajiibo markaa rasuulkaasi macnaheedu waxa weeye malakulmowdka intu ii yimaado inaan ajiibo oo tago oo aan dhinto baa la arkaa lanna bani aadam baa saa u dhimanaysana ana u dhimanaya marka inuu rasuulu rabbi oo malakulmowdkii ah rabbi uu soo diray intuu ii yimaado aan ajiibo baa la arkaa wa ana aniguna marka inta hadda ani dhex joogo taarikun mid idinkaga tegi baan ahay taasaan idiin sheegi ana aniguna taarikun mid tegaya baan ahay fiikum dhexdiina waxaa idinkaga tegayaa iqalayni laba culus ayaan idinkaga tegaya laba arimood oo culculus baan idiin dardaarmayaa weeyaan oo idinkaga tegi yacni labadaas baan idiin dardaarmaya labadaas waa kuwe awaluhumaa midka ugu horeeyaa kitaabullaahi alla kitaabkiisii weeye subxaanahu wa tacaala fiihi kitaabkaa dhexdiisa waxaa ku sugan alhudaa wاlnuur hanuun iyo nuur baa ku sugan kitaabka alla weeye aan dhexdiina idinkaga tegayaa waa qur'aankii hanuun iyo nuur oo maaragtay nuuruliimaan ah baa dhedii aan idinkaga tegaya oo dhexdiisa ku sugan weeyaan fakhuduu qaata marka bikitaab illaahi alla kitaabkiisa qaata wastamsikuu qabsada oo ku dhega bihi kitaabkii markaas yani sidaasoo ula dardaarma faxaa calaa kitaab illaahi waragaba fiihi faxaa nebigu wuu ku booriyey oo waa uu ku tirtirsiiyey dadkii calaa kitaab illaahi kitaabka alla qabsashadiisa iyo ku dhaqankiisa ayuu iyo qaadashadiisaba maaragta dadkii ku tirtirsiiyey oo ku booriyey waragaba fiihi waana uu jeclaysiiyey qur-aankii qaadashadiisa kitaabkii la qaato ayuu jeclaysiiye wey dadka jeclaysiiyey uu dabadeedba wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam kan labaadan idinkaga tegayaahi waa ahlu beytii beytkayga ahalkiisi yani qaraabadaydii wey aniga qaraabadayda idinkaga tegaya udakirukum allaha fii ahli beytii udakirukum allaha fii ahli beytii udakirukum allaha fii ahli beytii saddex jeeruu ku celceliyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam udakirukum allah allaan idin xusuusinaya idinku xusuusinaya yacni inaad dhowrtaan ood ilaalisaan fii ahli beyti dadka ahlu beytkayga ah inaad ilaalisaan udakirukum allaha alla ayaan idinku xusuusinaya idin xusuusinaya fii ahli beyti ahlu beytkayga ikraamkoodii iyo qiimayntoodii la ixtiraamo udakirukum allaha fii ahli beyti xadiikaas imaam muslim rawaahu imaam muslim fii saxiixihi can zayd bni arqam saxaabigan zayd bni arqam la yidhaahda baa nebigana ka wariyey imaam muslimna sanadkiisa ayuu ku soo saaray oo kaga soo saaraya zayd bn arqam weeyaan marka labadaa shay kitaabka alle markuu nebigu dardaarmay ahalkiisa iyo ixtiraamkooda la ixtiraamo la qiimeeyey ahlu beytkiisa ahalkiisii la ixtiraamaa ayuu nabigeena noo dardaarmay salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacnii jacaylka la jeclaado aalubeytka waa min aliimaan asagana iimaankuu ka mid yahay diinkeennauu ka mid yahay taa weeyaan maxaa yeelay nabigeenaana xusuusiyey calayhi salaatu wasalaam sidii saxaabadaba aan u marnay ayay wuxuu ka mid yahay jacaylka ahlu beytka la jeclaado waa nabiyulaahi maxamed oo la jeclaado salawaatu llahi wasalaamu calayhi waya qaala ibnu kaiirin raximah llahu ibnu kaiir yani wuxuu leeyahay ilaahay u naxariistay fii tafsiirihi tafsiirkiisa dhexdiisa wuxuu ku oranayaa yani waa tafsiirkiisa tafsiir qur'aan alcaiim wey marka uu aayadda fasiraayo qul laa as'alukum calayhi ajran ila almawadata fi lqurba aayaddaas markuu fasirayo fii suurati shura ku jirto ayuu hadalkan leeyahay walaa nunkiru lwasaata biahli اlbeyti wاlmra bilixsaani ilayhim واxtiraamihim waikraamihim walaa nunkiru lwasaata dardaarankii ma inkirayno biahli اlbeyti ahlubeytka loo dardaarmay oo nebiga u dardaarmay inkiri mayno waa ictiraafsannahay waana rumaysannahay wey iyo wlmra faridii la faray bilixsaani ilayhim wanaag in ayaga loo sameeyana la amray ma inkirayno waa rumaysannahay wey waxtiraamihim aalu beytka in la ixtiraamo wa ikraamihim qiimaynteeda la qiimeeyaahi aalu beytka la qiimeeyana inkiri mayna waa qirsannahay maxaa yeele fainahum ayagu min duriyatin aahira duriya aahira yani asal aahira ayay ka soo jeedaan min ashrafi beytin gurikan ugu sharaf badan wujida la helay calaa wajhi اlardi dhulka korkiisa yani guri kan ugu sharafta badan ee dhulka korkiisa laga helay ayay xaggiisa ka soo jeedaan waa bayt nubuwa wey salawaat اllahi wasalaamu calayh nebiga gurigiisii ayay ka soo jeedaan nebiga gurigiisana wa ashrafu beytin wujida calaa wajhi اlard gurika ugu sharafta badan ee ardada korkeeda laga helaay waa guriga nebiga calayhi salaatu wasalaam wey xaggaa nebigay ka soo jeedaan fakhran xagga faanka wa xasaban xagga sharafta wa nasaban xagga nasabka yacni maaragtay iyo iyo maaragtay abtirsiga markii la fiiriyo wa ashrafu beytin calaa wajhi اlardi weeye gurikan ugu sharaf badan weeye markii la fiiriyo ardada korkeedu waxa guryo ku yaalloo dhan kan ugu sharafta badan weeyaan walaa siyama maalba mabada kumaba sii jiro maba arrinkuba kumaba sii jiraba idaa kaanuu haddii ay yihiin aalu beytkii muttabiciina kuwa raaco lisunnati sunnadii annabawiyati nabigeenna loo nisbeeyey asaxiixati ee saxiixa ahayd alwaadixati ee caddayd aljaliyati ee muuqatay yacni marba haddayba ahlu sunno yihiinna maba kusii jiraan weeyaan kumaba sii jiraan markay dad sunnadii nebiga ku dhaqmayo oo axaadiistii nebiga ku dhaqmay saxiixa ahayd kuwa raacaya ay yihiin fadligooda maba lasii xisaabin karo kumaba sii jiraan weeyaan kamaa kaana calayhi salafuhum sida ou aalubeytkaba kamaa kaana sidau u ahaa calayhi aalubeytkaas wakhtigaa joogo salafkooda sidau ahaa macnaha markuu ibnu kaiir hadalkan leeyahay yacnii wakhtigii salafkii oo kale buu leeyahay dadka aalubaytka maanta joogaa yacni siday salafkoodii aabbayaashoodii iyo ajdaadoodii awowayaashood ay ahaayeen kalcabbaasi wa baniihi cabbaas ibni cabdilmualib iyo owlaadiisii ou dhalay sida cali yani maarata cabaas cabdulahi bni cabaas iyo fadl ibni cabaas iyo dadka owlaadiisii baa loo jeeda wa caliyin yani wa ka caliyin cali bni abi aalib oo kale iyo wa ahli beytihi aalu beytkiisii iyo wa duriyatihi caruurtiisii radia allaahu canhum aalu beytka allah ka raadi noqda jamiica ajmaciina dhammaantoode yacnii sidaas oo kale ay salafkooda u ahaayeen oo in la ixtiraamo la qiimeeye ay ahayd oy sunnada u raaci jireen dadkii sunnadooda u raacayna maalkoodii kumaba sii jira maiil ma leh buu leeyahy marka aalu beytka nabiga calayhi salaatu wasalaam ixtiraam iyo taqdiir bay leeyihiin ahlubeytka yani waxaa la yidhaahdaa dadkii zakada laga manciyey waa la yidhaahdaa zakada loo diiday waa lagu magacaabaa waxaa kaloo lagu magacaabaa yacni nebiga caruurtiisii faatima iyo cali bn abi aalib iyo xasan iyo xuseen iyo wixii ka farcamayna waa la yidhaahdaa aalubeytka aswaajta nebiga iyo xaasaskii nebiga o dhanna way soo gelayaan kulligood weeyaan way soo gelayaan markaasuu ti aswaajtii buu noo sheegi wa min ahli beytihi sala allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ahlu beytkiisa waxaa ka mid ahaa yacni dadkii qaraabadiisii ahaa aswaajuhu xaasaskiisaa ka mid ahaa nabiga zawjooyinkiisii ayaa ahlu beytka ka mid ahaa qaala tacaala allah wuxuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fii siyaaqi mukhaaabatihinna haweenkaas markuu allah la hadlayey siyaaqeedii aayadihii ku soo degay wuxuu ku yidhi oo fii suurati alaxzaab ku jira weeyaan waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulى waaqimna الصalaaةa waaatiina الzakaata waaطicna اllaha warasuulah inama yuriidu اllahu liyudhiba cankum الrijsa ahla اlbeyt wayuطahirakum tahiira wdkurna maa yutlaa في buyuutikuna من آيات اllaahi wاlxikma إن الله kaana لطيفا khabiira wuxuu allah isagoo haweenkii nabiga la hadlayaahi uu yidhi waqarna sugnaada fii buyuutikuna guryihiinna ku sugnaada maadaama aswaajtii nabiga aad tihiin guryihiinna jooga ku dhex sugnaada wey walaa tabarajna yani ha banaan bixina weeyaan banaanka u bixina idinkoonan xijaabkiini qabin weeyaan bimacnaa ha isqaawinina wey tabarujka yani macaani dhowra bay mufasiriintu ku fasiraan qofta oo dharkeedii yaraysato oo suuqa u baxda waa la yidhaahdaa warwareegto waxaa kaloo la yidhaahdaa almashyu bayna yaday rijaali ragga hortaysa inay socdaan tabarujka waa lagu tilmaamaa yani dharkiinii ha yaraysanina wey dharkii idinkoo inta isqaawisaan dharka dhigataan ha soconina suuqii ha marinina umbaa loo jeedaa tabaruj aljaahiliyati ka tabaruj aljaahiliya sida ay jaahiliyadii qabla alislaam ay dumarkooda isku qaawin jireen yacni ma markay ragga hormarayaan khalkhaalka ay lugaha ku xirtaan oo dhan ay dhulka dhulka inta ku dhuftaan shanqartiisa raggu inta maqlaan soo dabagalaan intay maaragtay eh, khimaarkeeda iska rogto xabadkeeda iyo yani kuushii iyo katiinadii u xirnaa ee ragga tusta xabadkeeda ay qaawiso iyo wixii lamid ah ayay samayn jireen jaahiligii weeyaan ama waxay lahaan jireen yacni socod isjejabin ah oo ragga hortooda lagu xaragoodo laisku jejabiyo si dadku u dabagalaan oo fusaqadu ay u dabagalaan bay jaahiligii samayn jireen kuwaasoo kale ha la mid noqonina baa leeyahy jaahiliyadii horraysa qabla alislaam waxay samayn jireenoo kale ha samaynina ee guryihiinna ku sugnaada waaqimna salaata salaaddii ooga wa aatiina zakaata zakadiina guta xoole haddaad leedihiin zakadii ka bixiya wa aticna allaha allah aeeca wa rasuulahu rasuulkiisana aeeca waxay idin faraan qaata waxay idinka reebaanna ka hara markuu ilaahay awaamirta idin siinayo inamaa yuriidu allahu allah wuxuu doonayaa un allah wuxuu rabaa uu doonayaahi liyudhiba cankum rijsa liyudhiba inuu tirtiro oo uu idinka tabiyo cankum xaggiinna alrijsa dembiga inuu idinka wado ayuu allah doonaya subxaanau wa tacaala yacni alrijsa imiga waa la yidhaahdaa dembiga waa la yidhaahdaa yacni macaani fara badan bay ku sheegeen mufasiriintu isku dhowdhow laakiin waxaa la yidhaahdaa rijsiga waxa weeye alcadaabu waa la yidhaahdaa alimu waa lagu sheegaa laakiin macnaha ay luqawiyiintu ku ururiyaan sida ashari oo kaleeto wuxuu leeyahay rijsiga waxaa la yidhaahdaa ismun likulli mustaqdarin min camalin wax alla wixii la qurunsado xun oo dhan wax xun oo idil oo camal la sameeyo dhanba rijsi baa lagu magacaabaa weeye marka allah inuu idinka tirtiro dunuubtii cadaabkii wax alla wixii xumaan gaarsiinayoo dhan ayuu rabbi doonayaa weeyaan ahla albeyti yaa ahla albeyti beytka ahalkiisiiyo marka inay ahlbeyt yihiin haweenkii nabiga waa naloo sheegaya ayagaa lala khitaabaya ahl albeyti yaa ahl albeyti baa la leeyahay yacni yaa ahla beyti rasuulillaahi wey rasuulka alla gurigiisa ahalkiisiiyo ahalkii guriga rasuulko weya wayuahirakum wuxuu alla dooni inuu idin tahiro oo dembiga uu idinka tahiro tahiiran tahirid buu doonaya marka wanaagga laydin farayo xumaanta laydinka reebaya wey wadkurna xusa maa yutlaa waxa la akrinayo fii buyuutikuna guryihiina lagu akrinayo oo min aayaat illaahi ilaahay aayadihiisii ah waa qur'aankii wey waalxikmati xikmadii oo axaadiistii nabiga calayhi salaatu wasalaam ah maarata sidaasaa laleeyahy xusa baa la leeyahy xusuusta mar walbaba lanna waad ogtihiin guriga nabiga iyagoo jooga baa waxyiga marmar isagoo gurigiisa joogo dumarkiisa kaliya ee la joogaan baa waxyigu marmar soo degi jiray saxaabada haweenka nabiga waxay noo soo guuriyeen wax fara badan oo nebiga guriga ku samayn jiray ayay noo soo bandhigeen oo ay noo keeneen weyse ridwaanullaahi calayhinna ilaahay ka raadi noqdo haweenka nebiga marka xikmo fara badanay noo soo guuriyeen yacni markuu gurigiisa joogo wuxuu ku dhaqmi jiray soo ahaa dhaqankiisa oo dhan ayay noo soo guurin jireen wey ina allaha alle kaana latiifa alla subxaanahu watacaala raxiima weeye owliyadiis u naxariisto khabiiran haddana gun og oo yani camalkay samaynayaan addoommadiisa ka warqaba guntooda hoose og weeyaan ka warqaba allah subxana wa tacaala aayaddaa marka waxay tilmaamtay aswaajta nebiga inay aalubeydka ka mid yihiin qaala bnu kaiirin raximah llah ibnu kaiir baa wuxuu leeyahay allah u naxariistay fii tafsiirihi kitaabkiisa tafsiirkaaba wuuu dhexdiisa ku leeyahay haadihi alaayatu aayadani nasun waxay caddaynaysaa waa nas oo wax caddaynaya wey waxay nasku tahay oy caddaynaysaa fii dukhuuli aswaaji اnabiyi sala اllahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa soo gelitaankooda ay soo dhexgelayaan fii ahli اlbeyti aalubeytka inay ka mid yihiin haahuna halkan aayadda sidaasa caddaynaysaa ila ilaahay baaba kula khitaaboo yidhi inamaa yuriidu اllahu liyudhiba cankum اrijsa ahla اlbeyti wayudahirakum tahiira marka way soo gelayaan yani aswaajta nebiga aalubeytkay ka mid yihiin weeyaan liannahunna maxaa yeelay haweenka nebiga waxa weeyaan sababu nusuuli اlaaya aayadda sababtay ku soo degtay waa haweenkii nebiga calayhi salaatu wasalaam wa sababu nusuuli اlaaya aayadda sababta ay ku soo degtayna daakhilun fiihi wuu soo galaa sababkaasi sababkaasi wuxuu soo dhexgelayaa inay aalubeytka ka mid yihiin qowlan waaxidan yacni qaطcan baa loo jeeda go-naanba hal hadal hadal aan kadaba hadal lahayn waa laasim ciddii sababta ay ku soo degtay shaygan qofkan lagula khitaabayaahi in ayagu soo gelayaan mura kama taagna wey waa qaci weeyaan imaa waxdahu in keligii la yidhaahdo calaa qowlin culammada qaara waxay ku tageen aalu beytkaba waxa weeye waa aswaajtii nebiga keliya bay leeyihin halka qowlay qabsanayan culamada qaar ila ilaahay baaba ku khitaabo yidhi yani inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahla lbeyt yidhi marka iyaga un weeyaan bay odhanayaan ima waxdahu calaa qowlin qowl culummada ka mida markaan qabanno halkaa qowl saasuu noqonaya ow maca hayrihi amase maca hayri qowlkaasna wuu jiraa qowl kalena wuu la jiraa oo ah inay dadkan kale soo geli karaan qaraabadii nebiga oysan aswaajta keligood xaasaska keligood aynan ahayn qowlkaas dambaana cala saxiixi sida saxiixana waa kaas buu leeyahay in haweenka nebiga ay kow yihiin way soo galayaan laakiin keligood waayo aalubeytka lama odhanayo dadkii kale qaraabadii nebiga oo kale ayaana soo gelaysa qowlkaasaana saxiixa ibnu kaiir markuu hadalka sii wado shiikhuu iska soo gaabiyey laakiin markuu sii wado wuxuu leeyahay fain kaana almuraadu haddii uu yahay hadalka muraadka laga leeyahay yacni anahunna kunna sababu nusuul inay haweenka nebiga sababu nusuulka ay ku soo degtay haddii loo jeedo fa saxiixun hadalkaasi sax waayo leeyahay waa hadal saxiixa wey lanna ayagu siyaaqa kusoo degay aayadda saas kusoo degtou leeyay laakiin wain uriida haddii loo jeedo anahuna almuraadu faqad duuna gayrihinna ayaga keliya aalu bayd ah wax kaloo soo geli karana ma jira haddii la yidhaahdaa fa fii hada nadaru hadalkaas fiiraa ku jirta buu leey yacni wax la masallimaya ma aha waa wax laga hadlaya weeyaan fainahu maxaa yeelay qad waradat axaadiiu tadullu cala ana almuraada acam axaadiista nebigaa soo aroortay oo timid in muraadku aysan sababta ayaga keliya haweenka keliya aysan aalubeyd ahayne uu ka caamsan yahay oo aalubeydka dad kale ay soo geli karaan ayaa axaadiis badano ku timid buu leeyahay marka shiikhu axaadiistii timid buu noo keeni marka oo inaysan haweenka nebiga keligood aalubeydka aynan ahayn oo noogu sheegayo weya markaasu wuxuu yidhi fadakhala fii hadihi alaaya fadakhala waxaa gelayo fii haadihi alaayati aayaddan ahlu beytka la soo sheegay waxaa soo gelayo amiiru lmuminiina caliyu bnu abi aalibin yacni muminiinta amiirkoodii oo cali bn abi aaliba ahlu beytka nebiguu ka mid yahay wa faatimatu faatima ayaa soo gelaysa oo ahayd bintu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alla gabadhiisii ahayd ayana ahlu beytkay ka mid tahay wاlxasanu wاlxusaynu xasan iyo xusein oo cali bn abi aalib iyo faadumo ay dhaleen ayaa iyaguna soo gelayo radia allahu canhum ajmaciin ilaahay dhammaantood ha ka raadi noqde eh yacni cali bn abi aalib iyo faatima iyo xasan iyo xuseen hadda aayaddan laguma darin dumarkia laga hadlaya soomaha aayada fi suurat axzaab aswaajdi bisaa laga hadlayay ayaguna way soo gelayaan aalu beytka maxaa tusaya marka inay aalubeytka soo gelayaan ay ka mid yihiin lixadiii caaishata radia allahu canha caaisha nafteeda oo zawjadii nebiga ah ayaa xadiidkaasi warinayso xadiidkan imaamu muslim baa fii saxiixii kusoo saaray waa xadii saxiixa weeye waxay tihi caaisha kharaja rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalama nabigeenna ayaa soo baxay hadaatan waqti aroor ah daata hadaatin yacni waqti aroortii ah ayuu soo baxay oo gurigiisu ka soo baxay weeyaan wa calayhi isaga oo wato ay dushiisu saaran yahay mirtun go' oo muraxalun yacni la xarxardhay min shacrin aswada yacni tin madow lagu xarxardhay isaga oo wataahi go-a oo watagay ishaaraysaa sow ahaa isagoo go-aas agoogan ayuu nebigu soo baxay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka almirt waxaa lagu jamciya waa jamc muruud muruudin baa lagu jamciyaa mirdiga marka mirdiga waxaa la yidhaahdaa waa go kisaaun min khazina la yidhaahdaa waa go oo ama suuf laga sameeyo ama maaragtay kataanka bahalka la yidhaha laga sameeyo oo raggu ay hagoogtaan ay sisaaraan ayaa la yidhaahdaa dumarkuna ay maaragtay ayaguna ay hagoogan karaan baa la yidhaahdaa muraxalkana marka waxaa loo jeedaa mid la naqshadeeyey wey arafka yani maaragtay faraha faraqiisaa la xarxardhay yaa loo jeedaa weeyaan marka waxaa lagu xarxardhay yani maarata min shacrin aswad tin madow ayaa lagu xarxardhayoo waxaa laga dhigay yani suuratu rixaali libili baa la yidhaahdaa yani muraxal marka la leeyahay geela rarkiisa waxaa la yidhaha lagu raro rarkaasi oo kale ayaa lagu lagu xarxardhay oo lagu sameeyey yaa la yidhaahdaa rarkiisa ayaa lagu xarxardhay baa la yidhaahdaa marka go-aas oo noocaas noocaas ah isagoo wato ayuu nebigu soo baxay salawaatu ullahi wasalaamu calayh markuu nebigu soo baxay fa jaaa alxasan ibnu caliyin xasan oo cali bn abi aalib uu dhalay faadimana ay hooyo u tahay faadima bintu rasuulillaah ayaa yimid oo nebigu u yimid markaasuu faadalahaa fa adkhalahaa go-ii buu soo geliyay nebiga calayhi salaatu wasalaam xasan xasan iyo xusein xasanaa weynaaye wa soo qabtay halkaana go-i buu gashtay nebiga uma jaءa alxusaynu xusein baa asna yimid fadakhala macahu xasan buu la soo galay ama nebiguu la soo galay go-i go-i buu sidaasoo kale mar labaad ugu daday isagana uu soo galay uma jaءat faatimatu faatima bintu rasuuli illaahi baa timid faadkhalahaa nebiga go-i buu soo geliyey kisihii ayuu soo gelshay oo ku soo daday oo keenay uma jaءa caliyun cali bn abi aalib baa yimid oo zawjkeedii ah faadkhalahu nabiga go'i buu soo geliyey go'i buu intooda kusoo wada detay weeyaan yacnii labadii wiil iyo aabbahood iyo hooyadood ayuu soo geliyey uma qaala markaasuu nabiga aayaddan akhriyoo yidhi inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum اrijsa ahla اlbeyti wayuahirakum tahiira aayaddaasuu akhriyey inamaa yuriidu llahu alla wuxuu doonayaa liyudhiba inuu idinka tirtiro cankum xaggiina alrijsa dembiga iyo cadaabka iyo waxa xunoo dhan ahl اlbeyti ya ahl اlbeyti ahlu beytkiiyo wayuahirakum ou idin ahiro tahiiran ahiran ou idin ahiro ayuu rabbi doonaya subxaanah wa tacaala marka aayaddaas markuu nebigu akhriyey waxay tusaysaa in ahlu ay ka mid yihiin yacni afartoodaasna ay soo gelayaane yani haween haweenkii nebiga keliya inaysan ahayn ayay arrintaasan tusaysaa weeyaan sheekhu marka halkan yacni aalubeytkiibuu nagu baray oo noo sheegay ayagana fadliga iyo taqdiirka ay nagu leeyihiin inaanu jeclaanno in maaragtay fadligooda iyo sharaftooda la garto waxaa arrintaasna loo qaadanayo awaamirtii nabiylahi moxamed uuna siiyey salawaatu wasalaamu calayh awaamirtii nebiga uu maaragtay ummatu moxamed uu siiyey ayaa maaragtay ah, yacni loo qaadanaya waxay marka culammada qaar ku daraan markii halkaa saxaabadii laga hadlay iyo sharafta iyo qiimaha leeyihiin ahlu beytkii nebiga laga hadlay waxay culammadu ku daraan dadka ahluxadiidka ah dadka ahluxadiidka ah muxadisiinta ayaa lagu daraa ahluxadiidka kutubta kale caqaa'idka kutubo kale way ku daraan waa lagu daraa sida waasiyadoo kaleeto shekhulislaam ibnu taymiya waa ku daraya dadka ahluxadiidka ah zaman kasta ay joogaan waxay maalaan waxay maalaan alطaa'ifa almansuura waxay maalaan alfirqa annaajiya maxaa yeeley nabigeenna muxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam laa tazaalu طaa'ifaة min ummatii ظaahiriina calى اlxaqi laa yaduruhum man khaalafahum walaa man khadalahum xataa yaأtiya amr اllah aa'ifa amarka alle ku taagan kama zuusho adduunyada kama dhammaanayaan ilaa qiyaamaha amarka ilaahay uu yimaado cid alle ciddii khilaafta ama hoojisana waxba uma dhibi karayso dadka ahlu xadiidka waa dadka sunnada nebiga u gargaara salawaatu ullahi wasalaamu caleyh meel kastay joogaan ayagaa u gargaaro ayaguna sidoo kale ayaa la taqdiiriyaa oo la qiimeeyaa oo fadligooda iyo qadarkooda la ogaadaa waana la iska ilaaliyaa sabigooda iyo caydoodi wax ka sheegooda in la iska ilaaliyo xadiidkaas hadda aan soo sheegnay marka imaamu axmed yaxya bnu maciin imaamu albukhaari a'imo fara badan oo muxadisiinta ka mid a ah, waxay odhan jireen markii hadalkooda laisku soo daro in lam yakunuu ahla alxadiii falaa nadri man hum yani qaarkood falaa adri man hum uu dhihi jira dadka daa'ifadaa loo gargaaro ama firqada naajiyada ihi haddaynan dadka ahluxadiidka aynan ahayn cid yihiinba ma garanayna bay dhihi jireen hum ahlulxadiii bay dhihi jireen dadka ahluxadiidka weeyaan ahlulxadiidkana waa dadka weligood sunnada difaaceed u taaganoo bida ahlubidaca ka celiyo waa dadkaas wey alimaam axaawi caqiida axaawiyaba wuxuu ku odhanayaa wa culamaau salafi الsaabiqiina waman bacdahum min الtaabiciina ahlu اlkhayri wاlأhar wa ahlu اlfiqhi wاlnadar laa yudkaruuna ila biاljamiili waman dakarahum bisuuءin fahuwa calى gayri sabiili yacni wuxuu leeyahay culummadeennii salafkeennii ka mid ahaa oo saabiqiinta ahaayee tegey iyo kuwa ka dambeeya taabiciinta ah dadka ahlulkhayrka ah ahlulaarka ah ahlulxadiidka loo jeedo ahlulkhayri wa ahlulahar yacnii dadka aahaarta nabiga calayhi salaatu wasalaam waa axaadiistiie ahalka u ah wa ahlulfiqhi waannadar dadka ahlu ahee diintan usoo kifaaxay axaadiista istimbaadka kala soo dhexbaxay yacnii maaragtay qur-aanka aayadihiisii kala soo dhexbaxay axkaamta iyo waxbalu ka keenay ahlunadarka ihi dadkaasi laa yudkaruuna lama sheego laguma sheego ila biljamiili wanaag mooye wax kale laguma sheego waman dakarahum bisuuin qofka wax xun ku sheego xumaan ku sheegaahi oo dadkaas ahlu xadiidka ahluaarka ahlu fiqiga ahlu nadarka ah wax ka sheego wuxuu leeya fahuwa calaa hayri sabiil sabiili lmuminiin wadada muminiinta ay lahayd waddo aan ahayn kuwa ku taagan weeyaan wadada muslimiinta muminiinta ay lahaayeen ma hayaan kuwaas dadka ahlulxadiidka ah ciddii xumaan ku tilmaamto waxa weeye calaa hayri sabiil wuxuu ishaarayaa aayadda fii suurati nisa ku jirto waman yushaaqiq irasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda waytabic hayra sabiili lmuminiin nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira marba haddii uu sabiilu lmuminiin wadadoodii uusan marino hayra sabiili lmuminiin ou tagahay shaydaan baa gacanta loo geliya dadka ahlunaarka unu ka mid yahay weeyaan marka dadka ahlu khayrka ah ahlu xadiidka ah ciddii wax ka sheegtaahi sabiilu lmuminiin kuma sugna sheekh fawsaan sheikha la yidhaahda oo culammadeena mucaasiriinta hadda nool ka mid ihi sacuudigana ka mid ah risaaladan sharax yar buu ku leeyahay tacliiqaad buu ku leeyahay aad u fiican caqiida taxaawiyaha ayuu ku leeyahay sharax aad maarata fiicanuu ku leeyahay markuu ka hadlay hadal aad u dheer buu sheegaa wuxuu leeyahay fa haadihi اlumma ummaddan culimmadeedu lahum mansilatun wa fadlun mansilo iyo fadli bay leeyihiin waa culammada laga hadlayan waa ahluxadiidka weeyaan fadli bay leeyihiin bacda saxaabati asxaabtii nabiga dabadeed culammada muslimiinta fadli iyo maaragtay mansilo aad u sarraysa bay leeyihiin saxaabada dabadood maxaa yeelay liannahum warahat alambiyaa dadka ambiyada dhaxlay waa ayaga wey dadka ahlucilmiga ahluxadiidka waraat ambiya maxaa yeele nabigaa yidhi alculamaau waraaat اlambiyaa ambiyada dadka dhaxlay waa iyaga weeyaan sidaa darteed ahlu waxaa la rabaa inay naga badbaadaan inaan u ducayno diinkeennaan way ka soo shaqeeyeen yacni kitaabka la yidhaahdo asaxu kitaabi bacda kitaab illaahi imaamu bukhaari baa noo soo arooriyey imaamu muslim baa noo soo arooriyey yani maaragtay sunanka sunan alarbaca noo soo ururiyeen masaaniiddii noo keeneen intaasoo axaadiia kaga soo shaqeeyey oo naloo diyaariyey waxaana loo ururiyey dadka culammada ahlu sunnaha iyo ahluxadiidka ahi ahlu fiqiga ihi qur-aankiibay intaasoo tafsiira noogu sameeyeen oo intaas kutuba tafaasiira ay noo yani maaragtay tafsiirka weliba tafsiir bima'uur la yidhaahda ay noogu fasireen waxay istinbaad noogu sameeyeen fiqhiga aad aragteen iyo axkaamtaasi ayay noo soo saareen oo ummaddaa maanta ay ku wada nool yihiin ayay noo sameeyeen juhuud badan bay marka qabteen ammaan iyo wanaagay nagu leeyihiin ciddii wax ka sheegtaahi oo naqdisaahi ama xumaan ku sheegtaahi sida alimaamu taxaawi u sheegay oo kale bay a'immada kalena u dhihi jireen imaamu axmed ayaa waxaa la yidhi waxaa loo sheegay nin ayaa wuxuu yidhi dadka ahluxadiidka la yidhaahdaa inahum qowmu suu waa dad xun wey ku yii dad xun wey ahlxadiika buu yii markii loo sheegay hebel baa yiri la yidhi fadhigu inta ka kacay imaam axmed isagoo caraysan oo marada jafjaftay ayuu yidhi zindiiqun zindiiqun zindiiq buu yidhi saddex jeero ku celi waa midaan diin lahaynoo munaafiqa oon diin lahaynoo munaafiqa wey qofka sidaa odhanaya marka dadka ahluxadiidka wax laga sheego waxay ka mid tahay waa calaamatu ahlilbidac markaa rabta qofka mubtadaca ogaato sida uu leeyahay abu xaatim araazi kitaabkiisa caqiidada uu ku leeyahay wuxuu leeyahay calaamatu ahli اlbidaci alwaqiicatu fii ahli اlahari haddaad rabta buu leeyahay nin mubtadica inaad ogaato calaamada aad ku ogaanayso dadka ahluaharka ahluxadiidka ayuu ku dhacay wax ka sheega u caaya maanta yani zamankeennan aan joogno horay ahluxadiidka waxaa la dagaalami jira dadka ahlubidaca ah muctasiladii khawaarijtii jahmiyadii wamaa ilaa dalika la dagaalami jiray ilaa ilaahay subxaana watacaala uu xaqa ka siiyo ayaga uu gargaaro yay la dagaalami jireen laakiin zamankeennaana ummado ayaa soo baxay dadkaa wax ka sheegayo ahlu xadiidka zaman kasta joogo qolobu maarata caynayo wax dacninayo dhallinyaro yaryaraho waxay maarata baac ay cilmiga ku leeyihiin aanan jirin fitno ayagaba maftuuniin oo fitnaysan qaarkood nairobi nala joogaan yaa waxay wax ka sheegaan dadka ahluxadiidka zamankeena dadka muxadiiiinta waad garanaysaa imisa la yaqaanaa dadka sheekh naasir اdiin اlalbani zamankeennan la joogo waxaad ogtihiin saxaaxu اlalbaniyu wadacaafu albaniyu baa la yidhahda kutubtiisa oo sunnada u khidmeeyey waad ogtihiin wamaca dalika mid baa afka la taagayo oo leh maarata waa murji'i iyo marka hadalka ay wax lamida la imaanaya culamo badan oo ay dadka ahlu xadiidka u qireen alimaam suyuuطi baa wuxuu ku leeyahay mid meeshan joogo oo af xunoo ahlu sunnaha wax ka sheego afar labaatan saacaayo yaa wuxuu leeyahay suufiga xaarcunka ah buu leeya waa nin muxadid ogtihiin suufiga xaarcunka ah yani buu leeyahay waad ujeedaan yani ninka muxadidka inta uu alimaamu ah, suyuuti ou qabtay oo axaadiista nebiga u khidmeeyey mustalaxa u khidmeeyey culuum fanni kasta oo baac ku leeyaha ogtihiin ayuu wuxuu ku tilmaamayaa waa maaragtay suufi xaarcuna weeyaan buu leeyahay nimankan maaragtay wadaadada shaamiyiinta ah oo suuriyaanka ahaayee arnauutiyiinta mid ka mida ah. shucayb alarnauut iyo cabdilqaadir alarnauut baa la yidhahda war rag muxadisiin oo casrigeenna ah, joogay wey markuu ka hadlay wuxuu leeyahay fadhiid wey fadhiid yacni in jilbaha laga sarsaro istaahilaa buu leeyahy jilbaha laga ciyaalka yararka markay gurguuran waayaan oo istaagi waayaan abruhu ay jilbaha ka sarsaraan marka waa fadhiida waa in la sarsaraabuu leey jilbaha laga yacni badiicu lisaan wey dadkaas baa maanta maaragtay odhanaya sunaa u khidmaynayna ama diina u gargaarayna waxaa waay walaalayaal waa calaamaadka ahlu bidaca ay leeyihiin waa waa alwaqiicatu fii ahli اlahar aniga ma dhihin abu xaatim araasi ayaa qabla quruun ayuu hadalkaasi yidhi weeyaan marka aan iska ilaalinno dadka ahlu xadiidka aan u ducayno khidmada iyo diinka ay u khidmeeyeen aanu maaragtay u ducayno fadligoodana aan ictiraafno weyaan haddii aan doonayno salaamo adduuniya aakhare iyo badbaado inaan helno weyaan hada wbilahi towfiiq wsal allah wslm cala nabiyina mxamed